raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiya kusoo dhawaada barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa ah taariikhduna ku beegan tahay ka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka ogaalintuu hawada ku jirana haduu eebba idmo waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo codsanaysa ah in laga qaado cunaqabataynta saaran muddo sannado ah maamul goboleedyadii sidoo kale dowladda soomaaliya oo si wada jir ah u mamnuucay ka ganacsiga gargaarka loogu talagalay qaxootiga soomaaliya abaaraadka dibadda qodobada ad maqli doontaanna waxaa ka mid ah sacuudiga oo sheegay in dalkiisu diyaar u yahay helitaanka hubka nukliyeerka iyo xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka oo tilaabo cusub u qaaday xilka qaadista madaxweyne baiden qodobadaas iyo xubnihii kale ee joogtada ahaa ayaad maqli doontaan muddada uu hawada ku jira barnaamijka u diyaargarooba dhegaysiga ogaal dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dalkiisiyo xoolihiisa qofku wixii ku qeexan wixii kula qiman dastuurka dawaar adag baa ku xiran diwanka wixii ku qeexan wixii kula qiman dastuurka murtidu waxay dagaaran tahay anigu ku kaa heestaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka hogaal raadiyaha noo furobal waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjada dherarkeedu yahay iyo ever megahartis warraadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane eh. lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyu u yahay knn e waa hagaag dhegeystayaal mar kale ismaqal wanaagsan barqa wanaagsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan safar dibadda ah ugu maqan magaalada new york isagoo ka qeybgalaya shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee sanadkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay qorshayaasha ay dowladda soomaaliya la golo tagtay shirkan isagoo oo soo hadal qaaday deen cafinta iyo sidoo kale barnaamijka doorashada oo uu sheegay in ay markaasi dowladiisu ay dooneysay in ay doorasho qof iyo coda ah ay ku hogaamiso dalka waa ah, mahadsan tahay markaan nimid waxaa noo suurta gashay inaan ka qayb galno shirkii ugu horeeyey oo si gaala ah loogu qabtay waxaan ay yidhaahdaan eh, s d gska ama sustainable development goals taas oo micnaheedu yahay ujeedooyinka xalka waara qaramada midoobay maxaa ka hirgalay sidee looga wada shaqayn karaa soomaaliya maxay ka qabatay maxay uga baahan tahay caalamka codkii soomaaliya aan ku matelaynay baan meeshaiskeennii khod baan ka jeediyey waxaanan runtii aan isleeyahay wixii annaga noogu hirgalayna waan sheegnay oo haba yaraadee muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo bilaabo horumar weyn baa jira dhinaca eh, saboolnimada eh, ayaan hoos eh, ayay soomaalida ayay u dhacday dhinaca waxbarashada gaar ahaan dumarka waxaa weye wax fiican baa runtii laga qabtay gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo akhrinta marka la joogo waxaa dhinaca hooyooyinka iyo umuraaca ee dhibaatadaas oo aada u badnayd ayadana wax fiicana ayaa ka qabsoomay laakiin dee fanol kama qabna ha yeeshee waa markii de ugu horreysay oo aan leenahay kor baan usoo soconaayo waxbaa noo qabsoomay marka taasaa ugu soo horreysay waxaa jira kulamo doceedyo aan runtii la yeelanay dowlado iyo ururo kuwo badanna waan haddan ballansannahay marka eh, ilaa hadda waxbaa noo qabsameen waxna waa waa noo dhiman amniga marka eh, soomaali aan nahay anaga hadda wax walba amniga kowiinoo ah marka arinta amniga eh, waxa aan ognahay dee dagaal baa socda oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladoodu ay kula jiraan niman cadowa oo argagixisaa dagaalkaas inaan lagu taageeraan rabnaa waxaan dhisaynaa ciidan eh, oo tiro iyo tayaba u baahan in nalaga runtii aan uga baahannahay marka dunida waxaan ka codsanaynaa in ciidankaas nalala dhiso si uu u noqdo ciidankaasi ciidankii la wareegi lahaa atmis markay baxaan sanadka soo socda amniga dalka waxaan u baahannahay marka ciidankaas tayeyntiisii iyo hubayntiisii iyo xiran waxaan rabnaa in nalaga qaado cunaqabataynta hubka ee muddada dheerna saarayd eeadii la saaray dalkan cunaqabatayntii ugu dheerayd ee dal la saaro oo haddana ugu ballaarnayd oo meel walba runtii laga xiray dalkii marka taasna waxaa weeye dunidaan ka codsanaynaa inay marka taas waa dhinaca arrimaha amniga dhinaca dhaqaalaha deyn cafiski oo runtii si fiican aan soo shaqaynay ayaan roseskiisii ku jirna waxaan rajeynaa bisha labiyo tobnaad sanadkan in danafiskaas uu dhammaanayo eh, marka in roseskaas eh, nalala xoojiyo oo nalala sii wado waan iyadana waa waxyaabahan keensanay markuu dhammaado waxaanu diyaarsanay qorshe eh, aan u bixinay qorshaha daadihinta oo maadaama dee cunaqabatayntu marka waxaan ujeedaa hub danafisku markuu dhammaado diinta laga cafiyo soomaaliya waxay xaq u yeelan doontaa in ay access ay u yeelan karto eh, hay-adaha eh, financial institutionska adduunka iyo inay dayn qaadan karto marka anagu ma rabno inaanu dayn inta qaadano ee aanu mushaahar ku bixino ma doonayn oo deedna ay dayntii lagaa qaaday haddana aad dayntii ummadda eh, tukalaalsay qaato taas ma doonayno waxaan rabnaa inta aan bajetka iyagu iska soo yani balanskiisa uu iska imanayo dadaal badan baan wadnaa inaan dhaqaalaha kor qaadno gaar ahaan dhinaca dakhliga marka intan dakhliga iyo e, expenska dowladda intay iska soo gaarayaan intaas muddo kooban waxaan u baahannahay in kaalmaynta e, grantka waxa laydhahdo iyo e, dhaqaalaha lagu bixiyo soomaaliya bangiga adduunka ku bixiyo specially in naloo sii wadaan rabnaa marka taasaan iyadana aan xooga saari doonaa arrimaha siyaasada constitutionkii baa weli socda oo aan eh, dabcan waxbadana kaga heshiini hadda baarlamaankuna hadda uu debate uu ka geli doonaa waxaan rabnaa sidii aan ku dhamayn lahayn doorashooyinkiibaa ku xiga oo haddii la idhaahdo bisha julaay ee sanadka soo socda aan rajaynayna inay dowlad goboleedyada ka bilowdaan ilaa iyo novembarna madaxweynayaasha ee dowlad goboleedyada iyadana la qabto dowladii federaalka ahaydna insha alla ay ku sixigi doonto marka iyadana waxaan rabnaa inay dadka soomaaliyeed xaq u yeeshaan cidda xukumineed iyagu doortaan ayaan rajaynana dhinaca dhinaca bulshada horumarka bulshada waxaan rabnaa inaan investment ku samayno waxbarashada iyo human capitalka gaar ahaan si gaara ah waxaan focuska u saari doonaa vocational training adkaayo in ay farsamadii gacanta lasoo celiyo oo dadka gacan iyo maskaxba runtii arintii farsamada in si xoog leh naloga caawiyaan rabnaa marka inaan sii wadno arinta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo nutritionka iyo caafimaadka inaan kor soo qaadno ayaan doonaynaa stabilization waxa la yidhahdaa jira oo dabcan dhinaca securityga markaan dee qabano dhulkii shan iyo toban sano labaatan sano dhul aan yaa ka badanba dowladda maxamed siyaad barre ugu dambeysay waxseefisa dadku waxay de naga sugayaan inaan waxbarashadii siino waxay naga sugayaan inaan biyihii siino inaan korontadii siino inaan caafimaadka siino waxay naga sugayaan inaan amnigii iyo stationkii booliiskii iyo justickii inaan wax ka qaban amniga marka intaasoo dhan baan marka waxaan anagu la nimid adduunka inay nalaga caawiyo maadaama annaga ay naga go-an tahay adduunidana waa u baahan nahay inaan u helno politically iyo economically financially in naloo in naloo caawiyana waa u baahan nahay kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo markaasi ka warbixinayay inta uu ku sugan yahay new york dunida waxa uu kala hadlay isagoo sheegay in cunaqabateynta hubka iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro shabaab in laga gacan siiyo dhanka kalena guddiga fulinta midooda yurub ayaa markaasi ku dhawaaqay in la joojiyey lacagihii ay ugu talagaleen gargaarka biniaadantinimo ee soomaaliya kadib markii ay soo baxday in la luunsaday gargaarka barakaxyaasha soomaaliya saraakiil sarsare oo ka tirsan midooda yurub ayaa u sheegay markaasi wakaaladda wararka reuters in ay si ku meel gaar ah u joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen barnaamijka cunada adduunka ee markaasi w f b arintan ayaana markaasi waxaa leeyahay waxaa hareeyay musuq maasuq marka loo fiiriyo gargaarka hay-adaha dowladda soomaaliya u qaabilsan arrimaha gargaarka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa iyana mamnuucay ka ganacsiga gargaarka biniaadantinimo ee dalka la keeno islamarkaana loogu talagalay dadka nugul ee soomaalida ah qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabo deg deg ah laga qaadi doono dadka lagu helo suuqqiinta iyo iibinta guud ahaan waxyaabaha markaasi gargaarka biniaadantinimada ah haddaba tallaabadan dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inay ka qaadi doonto ciddii lagu arko ka ganacsiga gargaarka baniaadantinimo sidee ayay markaas u saameyn kartaa hay-adaha iyo sidoo kale dadka la sheegay inay ka ganacsadaan waxaan wax ka weydiiyey falanqeeya arrimaha ammaanka iyo arrimaha bulshada ah cali maxamuud cadow aada umahadsantaa raada kulmiy horta waa waa sax musuq maasuq wuu jiraa wadamada caalamka o dhan oo ka jiraa mana ahan wax gooni ee cadaysman u baahan hadda ku kuu sheego soomaaliya heerka musuqmaasuqa caalamka waxay uga jirtaa boqol iyo sideedan tax ratekeeda waxa waaye boqolkiiba toban wax ka yar deynta dadka alaaq shaqsi adigaa mhm. toban i lagu yar karaa mn mana mhm. deynta la isku leeyahay wixii la cafiya iska dhaafe soomaaliya marka la fiiriyo argagixisada halka ay ka taagan tahay waxaa waaye sideed dhibic afartan iyo lix mhm. markaan dhinaca oo amniga kaaga fiiriyo oo iyadana waxaa waaye sona d b c d hadana waxaad arkaysaa mhm. utga waa sidoo kale waa dhacsan yahay dadka waxaa lagu istimaid gareeyaa in tobaniyo todoba dhibic eh, adiga waa todoba toban iska sheegaysa laakiin waa ka badan yihiin mhm. marka markii aan fiiriyo musuq maasuq maxaa la baaraa mhm. boqol iyo sideetan haddii boqol iyo todobaatan iyo sagaal wadan aad kasii lidato dhinaca corruptionka haddii la dhaho cadaalada iyo hadii la dhaho maamul wanaaga iyo hadii la yidhaahdo ganacsiga hadii la yidhaahdo wax soo saarka hadii la yidhaahdo dhoofinta hadii la yidhaahdo soo dejinta hadii la dhahdo quality controlka oo maaragtay kimiyaal meesha laaga keeni lahay tabaashiir iyo jeesadii oo sabuuradaha lagu qorayo lagu soo alxami karo wax waliba ilaalushiyiin taasi waa iska fahmi kartaa marka la yidhahdo gargaarka bini aadanimada waxaawaaye gargaar bini aadam waxaa ka horeysa adoo goob halisa yaalo geeridu kugu xeeran tahay maxaa lagu garab qabtaayo horta gurmadka badbaadiya adoo horta gala dadaal dawladii ayadaa laga raba inay soo saartan soo saarta projectiyo projectiyo waxay soo saarta iska daay akoonka dawladda qof aanay uga soo dhicina ka madax banaan ee beledkan dhaqdhaqaaq yar ku haysta waxaa ka jira bajaajleyda iyo qolada jaadka usoo dego markaan ku istimeed gareeyo mhm. sidee baa looga bixin karaa mhm. faqriga looga bixin karaa waxay tahay mhm. faqrigu waa qayb kamida ah sida cudurka kale cudurka saabka loola dagaalamo yaa loola dagaalami karaa haddii boqolkiiba sideetan dadku ay dhaqaale haystaan labaatanka kale lama dareemayo ayagaa iswadaya barkabitaal wax lagu xisaabta marka dhaqaalihii baa la diidan yahay in la abuuro in hore loo dhaqaajiya la diidan yahay musuq maasuqana madaxaa laga soo bilaaba lagaa laga soo bilaaba seniorkayga ama ninka madaxdayda wuxuu sameynaya aniga liga cilli maka ka waran soomaaliya marka la fiiriyo gargaarka adduunku ay siiyaan iyo waxa soo gaaraan humaysu dhigmaan maxaase jidka ugu jira maxaa yeele wuxuu noqday nin baahan nin buka barax looguma dhiibo ilaa asagaa dhex kusii adag marka waa waa xaqiiqatan horta waxaa la fiiriyaa inta aan cunaqabatayn iyo Hmm. ka rogid iyo ka joojin la fiilin horta hmm. aaminka ayaa ka dhexey transparent maxaa hmm. dhaca wixii haddaysan ayagu evaluation ku keenin oo qaymeyn ina rag wax ayna ku samaynin ayagana la aamini maayo marka waxaa waxaa wadanka hadda sidaasoo aan ku sheegayo rayidka argixisada eight ka jooga iyo haddana waxay kasoo baxaan xalane markaasi all the way waxay tegayaan meel waliba ay wax ka qabanayeen saldhigyadii booliiska dekadihii nidaamkii wixii dhama waa haddii hal gaari ay meelgeynayaan iyo hadii ay hal qol maksin yar oo oo saldhiga booliska ka tirsan la dhisaayo mhm. maxaa loogu aamini waayey ilaa wasaarad dib u dhisaan leenahay wasaarad waxaan leenahay waxaasoo dhan aan leenahay inay bakja dawladeed kusoo gasho wayna diideen ayagaa bac intay ku qaadaan meesha geynayaanoo gacanta ka hay shakigaasi waxaa igu sii dhalinayo waxaa dhacay ad og tahay maxaa la twenty waxaa dhacay waxaa dhacay shirkii oo u s hmm. american mase dhacay maaqaan african u s summit shir weyn oo hmm. waxaa dhacay africa lagu horumarinayo oo maraykanka raba inuu kula saaxiibo mhm. afar bilyan oo dollar in ka badan alayaa booxay mhm. afar boqol bilyan mhm. wax badan soomaaliya waxaa kusoo gaari kara markaan kolkaladuurkarn waa three point million saddex bilyan iyo in ka badanaa soo gaari kartay waxaa la waxaa lasoo shaaciyey oo keliya world bank ay shaacisay konton milyan kaluumaysiga iyo konton milyan oo beeraha ah iyo konton milyan oo ka horumarina transparentyga oo good governance Mm. oo dhalinyarada youthka iyo loogu talagalay empowerment taas mm. iskada taas iska daaya mucaawanada caadiga ah iyo nafaqooyinka dadka la siin jiray oo maxaa la yidhahdahay oo nafaqooyinka la siiyo ciyaalka nafaqada la siiyo yaa mm. maxaa la yidhahdahay ninkii meeshaas ka talinayo hadduu gudoomiye degmo yahay hadduu gudoomiye gobol yahay hadduu yahay hadduu yahay wasiir hadduu yahay dhammaantiis wuxuu ka triple coto amaba saddex marka loo qaybayo midow ka rab waa manaha iyadaas laftigeeda lagooya lagu soo aadiya waxaa la keenaa mhm. xilliga beeruhu ay soo go-ayaan bas rabi ku filan ilaah talahayo mhm. waxa waaye waxay ka bilowdaa mhm. khaadim waaye dadka adeega madaxdu waa hadday isu fahmaan khaadim inay yihiin ay adeegayaal yihiin shacabka inay civil servant ay yihiin oo shacabka dad u shaqaynaya ay yihiin markaas way fududaanaysaa waxay raadinayaan maslaxada shacabka waxay raadinayaan xoreynta shacabka waxay raadinayaan dib u heshiisiinta shacabka waxay raadinayaan dibudejinta shacabka waxay raadinayaan dibudhista dalka iyo shacabka waxay raadinayaan dhaqaale u abuurida shacabka waxaasoo dhan ay raadinayaan ma raadinayaan berson marka laakiin berson ay yihiin ay waxaa yihiin maxaa la yidhahdaa hay oladanleyho isu timid oo guruuga hogaankiisa oo meel xakumaya ay yihiin mhm. qof waliba wuxuu ka fikirayaa akoonkiisa wuxuu ka fikirayaa inankiisa wuxuu ka fikirayaa in adeerkiisa sida fikrada aheyd annagana xabasho ninka u xoog badanaa u taliyaan ahaan ahayna kaasina wuxuu ahaa cali maxamuud cadow markaasi oon wax ka weydiinay gargaarka binaadantinimo oo ay markaasi qaramada midoobe sheegtay in la hakiyey maadaama ay heshay baaritaano ay sameysay ay ku heshay aanidhaade in markaasi musuq maasuq baahsan uu ka dhex jiro weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waa tahay dhegeystayaal qeybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaan isla sii maraynay markaana markii ugu horeysay colaada ka taagan dalka suudaan ayaa waxaa ka dhacay magaalada boorto suudaan dagaal u dhexeeya maleeshiya beeleed iyo ciidamada suudaan waxaana dadka waxfalanqeeyaha ay sheegayaan in tani ay muujinayso xiisada sii xoogeysanaysa ee u dhexeysa qabaa'ilka bariga iyo ciidamada maleeshiyaadka ayaa sheegtay in dhowr gaari oo ay ku baarayeen kontaroolka si ay u hubiyaan in ciidamada ay ka tirsan yihiin oo aysan hayn kuwo gurmud deg ah oo markaasi dhowaanahan ku hanjabay inay magaalada soo weerari doonaan dagaalka sokeeye ee suudaan ayaa inta badan u tudhay markaasi bariga laakiin qabaa'ilka qaar ayaa ka baqaya joogitaanka ciidanku inuu khatar ku yahay lahanshiyaha qabiilka ee dhulka taas oo sii xumeyn karta khilaafka maxalliga ah ma jiro wax khasaaro ah oo lasoo wariyey manacda waxa dhaliyay dagaalka ka socda magaalada dekada leh ee badacas xaalada ammaan ee bariga suudaan waxa ay ku xidhan tahay qoysas hore oo qabaa'ilo ah oo halka ku nool muddo dheer ayuu yiri yuusuf maxamuud oo ah dhaqdhaqaaqe ku sugan boorta suudaan oo codsaday in la isticmaalo magaca been abuura sababa la xiriira amaanka waxaa maqan waxa keliya ee maqan ama la baadi goobayo waa xalka waa inay nabadda bulshada dhexdooda ah markaasi ka sameeyaan waana inaan joojinaa hababka ah in la helo markaasi kooxo badan oo hubaysan hadii kale xaaladu way kasii dari kartaa laakiin qalalaaso kasta oo u qabaa'ilka ama u dhexeeya ciidanka iyo qabaa'ilka waxay halis gelin kartaa dadka deegaanka waxayna markaasi leexin kartaa howlgalada gargaarka kuwaasoo boorto suudaan u adeegsada markaasi xudunta saadka ugu weyn si ay markaas u maamulaan gargaarka dalka oo dhan waxaan filayaa in ay dani ugu jirto qabaa'ilka bari oo ah inay markaas dagaalka soo afjaraan maadaama halkaas lagu weyn karo gargaarka baniaadantinimo ay markaasi bixinayaan hay-adaha caalamiga ah baaqa mutadaawacnimada ah ee ku biiraya ciidanka waxa ay dhalisay jawaab weyn oo ka timid bariga sababtoo ah dhammaan qabaa'ilka waxa ay ka baqayaan in laga tago hubka iyo sidoo kale tababarka baldo ayaa markaas u sheegay telefishinka aljaziira khilaafka ugu badan ama ugu dambeeyey ee bariga ka dhacay waxaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo qof oo rabshado isiro oo dhex maray qabaa'ilka nuba beni bishii agooste ee sanadii labakunsagaaliytobankii muddooyinkii lasoo dhaafay suudaan waxa ay wajahaysay dagaalo iska soo horjeeda kuwaasoo haatan markale lasoo warinayo in gudaheeda ay ka dhex socdaan markaasi dagaalo qabaa'ilo markaasi ku hubeysan waxaana laleeyahay waxa ay markaasi cirka ku shireeri kartaa xiisadii suudaan oo markaas sanadkii lasoo dhaafayba dagaal ku dhammaysatay maadaama dalkaas uu ka dhacay hafgembi markana mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ah ee aqalka wakiilada ee mareykanka ah ayaa lagu wadaa inay toddobaadka soo socda qabtaan fadhigii ugu horeeyey ee lagaga hadlayo xilka qaadista madaxweynaha mareykanka ee joy biden madaxweynaha maadaama ay haystaan aqlabiyad aada u yar waa arin aad u adag inay meel mariyaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ah mooshinka ka dhanka ah madaxweyne biden oo ah haddii ay ansixiyaan ay markaasi maxkamadeyntiisu ka dhacayso aqalka sare ee sanadka guddiga kormeerka ee aqalka wakiilada ayaa la filayaa inay khamiista dambe lafaguraan eedaha loo jeediyey baydhan ku aadan inuu si khaldan u adeegsaday xilkii xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanka isagoo markaasi taageero u fidanaya ganacsiga shisheeye ee wakiilkiisa hunter oo ku log lahaa markaasi arintaas xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa sidoo kale ku eedeeyay biden inuu adeegsaday xafiiskiisa inuu xidhiidhiyo dadaalada iyo sidoo kale inuu ka ilaaliyo wakiilkiisa in baadhitaan lagu sameeyo guddigan iyo markaasi guddiyo kala duwan raadi ah oo ay hogaaminayaan xisbiga jamhuuriga ah ayaa muddo bil ah waxa ay siyaabo kala duwan u baadhayeen eedaha hase ahaatee may celin cadeymo ku filan oo taageeraya ah sheegashooyinka markaas jaari naadam oo ah mudana ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ah islamarkaana xubin ka ah guddiga garsoorka ayaa sheegay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ah inay lacag badan oo ay leeyihiin canshuur bixiyaashu ay u adeegsadeen markaasi baadhisyo kala duwan oo aan sal iyo raad toona lahayn kuwaasoo ka dhan ah madaxweyne baiden iyo qoyskiisa madaxweynaha mareykanka ayaa wajahaya markaasi fadeexad ah in uu markaasi ku tagrifalay awoodiisa xili uu kasoo noqday mareykanka madaxweyne ku-xigeen baiden ayaa markaasi waxaa la leeyahay waxaa ku socda baaritaano haddii markaasi mooshinkan uu sida la rabo ugu shaqeeyo xisbigan oo la filayo inay dhowaan isu yimaadaan islamarkaana ay ka wada hadlaan dooda la xiriirta in madaxweyne baiden markaasi maxkamad la geeyo waxaase laleeyahay haddii uu mooshinkan shaqeeyo waxa uu bayden wajihi karaa maxkamad iyadoo markaas lala tiigsanayo cadeymo iyo eedo loo jeediyey xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanka weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal waa tahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaali markaana madaxweynaha dalka mareykanka joe baiden ayaa arbacadii kula kulmay magaalada new york ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu si ugala hadlo markaasi qodobo ay kamid yihiin tallaabooyinka deegaanballaadsiga ah ee israel ka wado daanta galbeed ee la haysto iyo iskudayada uu doonayo inuu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaas kuwaas oo dhaleecayn xoogan kala kulmay shacabka dalkaas waxaan doonaynaa inaan ka wada hadalno qaar ka mid ah arrimaha ugu ad adag ayuu yiri madaxweyne baiden isaga oo u digay netanyahu inkastoo uu mar kale dib u xaqiijiyey in ay taageerada mareykanka ee israael inay tahay mid gung dheer hogaamiyaasha israael ayaa markaasi caadiyan lagu casuumi jiray aqalka cad ee dalka mareykanka toddobaadyo kadib markii ay markaasi xilka qabtaan hase ahaatee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee biden uu la yeeshay netanyahu taas oo kusoo beegmaysa sagaal bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha israael soo dhisay xukuumadiisa dhinaca midig mowqifyada mm, adag ee xukuumadda netanyahu ay kula dhaqmaan markaasi shacabka falastiin iyo sidoo kale dadaaladiisa uu doonayo inuu hoos uga dhigo awoodaha garsoorka ayaa keenaya in baiden uu dib u dhigo kulanka markaasi madaxweynaha ahmaan raadi ra wasaaraha benjamin netanyahu ruushka weli waxa uu dagaalo ka wadaa wadanka markaas ukraine kaasoo horaantii sanadkii horeba ku bilaabay weerar islamarkaana ay dunida inteeda badan kasoo horjeesteen iyadoo ruushku lagu soo eedeynayo markaasi inuu wado xadgudubyo ka dhan ah ukraine ukraine ayaa markaasi burburisay difaacyadii ugu casrisanaa ee difaaca hawada ruushka ee kremiya waxayna qabsadeen laba magaalo oo muhiim ah oo ugu dhow bariga magaalada bakhmuud toddobaadkii siddeetan iyo labaad ee dagaalka dagaalkan ayaa markaas waxaa laleeyahay waxa uu jirsaday siddeetan iyo labo toddobaad xilli aysan jirinin labada dhinac baa cid soo kala dhex gashay islamarkaana aysan muuqanin wax waan waan ah oo ka dhex socda islamarkaana lagu xakin karo dagaalka ka dhex xaloosan ruushka iyo ukrein ciidamada ukreiniyaanka ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay ka saareen saddex markab dagaal oo casri ah oo ruush ah taasoo muujinaysa awoodda sii kordhaysa ee lagu weerarayo hantida ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay warbaahinta ukrein taliska istaraatiijiyadeed ee ukrein ayaa sheegay inay duqeeyeen laba ka mid ah maraakiibta ilaalada ee vasil bykof project ee ruushka taas oo sababtay khasaare aan la cayimin dowladda ukrein ayaa sii deysay muuqaal vasil bykof oo markaasi la wakiishay isagoo rasaas ku ridaya diyaarada aan duulyo lahayn oo dusha ka saaran la wareedyo ayaa markaasi sidaas u xaqiijiyay wasaaradda difaaca ee ruushka wasaaradda ayaa sidoo kale iyaduna dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda badda madow ay burburiyeen laba doonyood oo markaasi aan ciidwadin qeybta koonfur galbeed ee badda madow oo laga leeyahay ukrain meel u dhow albaabka laga galo dekadda sefastobol taas oo markaasi qasabtay in la jiido si loo dayactiro starboardka waxaana leeyahay doomahan ayaa markii ay gaareen duqeymahan waxaa loo jiiday geerish halka ka dhowaa si markaasi loogu dayactiro mana jirto ilaa hadda wax markaas rasmi ah oo kasoo baxay ruushka ukrein waxa ay sheeganaysaa inay khasaare gaarsiisay maraakiib iyo doonyo ay wateen ciidamada ilaalada badda ruushka ruushka ayaan ilaa hadda taas ka hadlin wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ay markaas samsung si guul leh isu difaacday oo ay burburisay doonta badda ee aan ciidana wadin balse se lagu faafiyay internetka ayaa muujinaya samsom markaasi doonta la yiraahdo oo loo jiidayo markaasi ay wada jiidayeen laba doomood weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal waa tahay dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa wareysi u siiyey telefishinka fox news ee laga leeyahay dalka mareykanka ku sheegay in dalkiisu uu heli doono hubka nuclearka hadii ay iiraan samaysato markii la weydiiyey waxaa dhici kara haddii iiraan ay dhab ahaantii hesho bam nuclear ah maxamed bin salmaan waxauu isna ku jawaabay waa inaan helnaa inaguna si ay u dheelitirnaato markaasi awooda bariga dhexe waxa uu intaasi ku daray haysashada hubka nuclearka waa markaas waxa aan faa-iido lahayn haddii aad isticmaasho waxaad u baahnaan doontaa inaad dagaal weyn la gasho adduunka intiisa kale isagoo sheegay in dunidu aysan u dulqaadan karin waxa uu ku tilmaamay hiirashooyin cusub dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ah ayaa markaasi xaqiijiyay in xiriirka iiraan uu meel wanaagsan marayo isagoo oo rajo ka muujiyay inay sii wadi doonaan kawada shaqeynta danaha amniga iyo xasiloonida gobolka weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee dagaalkii shabaabkaad ku mashquulsheenoo kii musuqaad ilowdeene musuq maasuq waa ficil muhdiyo aragti maangaabe waa manaxe maqhruun iyo astaan mooryac leeyahay mufsid iyo iyo maqaafaad xun iyo dacasla mooryaana mansab kula lun weeyo dakhliga kaama hoobiyee waa madada ku aamina qashinmaxda kaa dhuraye waa sheegayaal iyo murdiye xilal ku maamuuse waa manfaca ku laalugay hanfade maaqalka u dhacaye waa majaraha duul aan mudnayn ku magaandhiyee waa tab aan macquul iyo ahayn maangal iyo caadi shakhsi midigtu qaadqaadtaqin kugu leeleeye waa magaan miliilicay hantida miirla'aan guraye waa malooli baas iyo ku dhace moofir iyo tuuge waa tare maluug iyo tabcade kaa muuleensade mahlig weeye gaajaysan iyo weermuskuut tu'aye waa masgacan la'aadiyo dhur waa maqasha kuu raaciye miishaar afliyo waa sakiin uunka mawtiye'e waana cudur mashiidiya ohoon marag u baahnayne micnihiisu waa dhereg cid kale maarahaw qabane waa macaasha kaa galo xaqay maanta leedahaye waa xaaraan magow iyo qabriguu kugu madoobaaye waa aakhira ka meel waay ifkana madal ku ceeboobe waa miskiinku moorada fakhriga moolka haw e eh. ninna keli ha muudsado duxdoo maal ha e waa maxkamad hor taagnaaw adoo miig laguu xiraye maryahana lagaa furay garsoorkaa mataaticiye waa mas-uul dib haw noqon shakhsina maamul haw qabane iska daamalyuun iyo adoo maal aruursaday wax ka badan mushaarkaad lahayd milay haddaad qaaddo mansab lagu badbaadiyo kursigu maa caliish noqoye inta lagu muquuniyo xilkana mirir lagaa qaado waa majaha lagaa dabar sidii muun xafiis galay waa nafsigu ku mayracay axdigu mahadha kuu keenye waa kitaabka mawluhu ku qabay been adow maray waa mas-uuliyiintiioo shacbigu kaa muraaljabe aadanaha madow iyo cadaan muruxsan oo fiiqan mikrofoon ninkii laga waco midigta loo saaro waa markhaati nool iyo halhays muuqda kaa dhigay ha yeeshee go'aan mida hadday madaxdu soo saartay mabda fiican weeyo iyo sharciga loo makaabsadaye muska shabaqa kiisoo horgala midugtu waa goyne manfac sheera mood loo dhan yahay maal dadka u yaala inta minan ku iibsado inuu dhab uma duudaysto muslin uma banaaniyo waqii muumin dhowrsade mashruuc lixsata iyo si kale wax u maleegtaaba ma qarsoomi doontida haddaan macalgad weyno waa intii lagaa magay adoon magac fayoobayne miskiin tabar yar maamiyo canshuur maata laga qaaday oo maqaayadley iyo dukaan laga mawaad gooyey haddii aad mas-uul tahay ogow miirqab iyo dhiig leh iyadaa miciin kaa rabto waardiyeyn mudane mirta dhexe magaankii gudo qarash iska maangeeya waa maqan rag lihi doonayo miis la leeyahay wah bislow saabilan garaabdi antun gobi antiriyaasay waal anigu intaan garanayo way dhaaftay wararadoo hanugu buuqna reerihiinnii qabo dadow macangagnimo iyo haddaan muran la doonaynin musuq maasuq iyo xeeshu waa reer magaalnimo hayehe axmedow waxaa kaloo la yiri musuuqu ka maarmaayo masuuqa weesla meel maaraan musuuqu ka maarmaayo masuuqa weesla meel maaraan war qawaarijinay marato oo meel xun laga tuur abuuro maqsuud bau ka yahay shacabka iyagu meel uu joogabaaaqada maxaa lagaaga joojiye wasiirkaa waryaa yidhi ubamubala ku jidhah aryaa wasiir xawdhihi weys weeldugudsi argay warya walleerahaay aryaa koonkaaga lacagtan badan ee ku jirta xaggay ka soo gashay war ododhaqmeedaan ahay aryaa lacagtaanu diya ka badan tahay war ergadaan soo xulay war ninfo tashtan maarto garaabata adiya nebada farantay war geelaan leennu ku yirion caanateelannaa warbow haddii boqolkun caanaga laga helahayo haddii anaaba taajiri lahaa oo bashiirdheer waa haddar doorashada qof codka ama musuqa ku dhammayn rabtiin waladaa maogow hurdee waa mashruuc maguuniya magase waa la ariwidaay war madew maxaa dadka ku haysataa lafta garaa wakhtigiisu waa gebagabe war madaxweyne muuse bixi muddada waa loo kordhiyey warbow dadku ilaa wax doorto cadaalad la heli maye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheerow doorasho cod iyo qof aad ka hadlaysaaye reer galmudug duqi ugu weynaa dhabancad asagoo dhaawac oo furunta taagan yahay warbow dhabancad galmudug keliya uma weyna soomaalidhan buu u wenyahay war dhabancad halganka qawaadhita looga soo horjeedo tusaale cad u yahay war gudoomiyihii gobolka banaadirba cadcadday caddaan lixay u joogiyaan boor shagiibiyohaye warmadayow sida sidii lafta gareenuu fiirinaya waar duquma hal eeg buu u baxay war anugu waxaan la yaabanahay sanatar xaaji muuse suudi dhibaatada waddanka khawaariijta ku haysta waxaa ka aamusiyey waar khawaariijtu baxa ku bixi maayaan shabaabw nagataga ku tigi maayaan mou yidhi shaqshaqshaqshaq dabakawalaaqiya wadanxu u dhihi waayey war sanatar xaaji muuse ruurnurgeed tagi lahaa shabaab dambe soomaha weyse lahayn warbow sanatar muuse xildhibaan dhaban cad ma arag miyaa war kalemaanay warmahaysiine dagaalka mudug iyo galgaduud ka socdaad u jaadiine shabeellada dhex agtiisa god ku yaalay ku godoosan yihiin afar maa maalin taliyaha macawisleyda oo hadla wuxuu yidhi godkii ay galeen dabaan ku qabanay markay soo carar maageenna todobaan ka dilnay welina godkii ay noogu jiraan dabna waa ku socdaa annaguna qararkan qorya kala fadhinaa diyaaradduna in yar kadib inta timaadee gentaal ku dhufane hayahee shabaabaa god noogu jiree garweynta noo keena miyuu yidhi war markii la gubaba waa soo cararayaana la yidhi geedowow ganfuurhume eh. intee gale eh. waa la gubaa godkaad gasho yaleerey waar walla weynay eh. masaska godadka dhulka lagu gubi jiraye eh. sidee waxidinka yihiin waaglow hidid xisaablaanga dhagaage war waad naga dhex gasheene war ma sugtiine eh. nimanku meesha ay ku jiraan dhul howda waay hadda ka waa lagu laaye haddana mar kale waa kuwa soo galo afar maalin ku godoonsan ciidanka dowladda iyo macawisleyda deegaankuna waa ku wareegsan yihiin sidii mas godgalana in yarbadabaa dhinac looga qabanayaa taliya macawisleydana wuxuu yidhi hal xaba inuu ka fokado ma ogolin marka gurmadkii dhammaayo ay u gudbi rabeen gobollada dhexe eh. waa taa lagu shidayo war waxaan maqli jiray aabbaabo warkaasaan u boga aniga gardarray godkaagii waa lagugu soo galay wari nimanka haddiiba halkaa la marayso eh. sowma ahaa gedeedii eh. gorayoy gabalkudhe aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hw eh. dhagaar qaabe iyo dhiblow in leeskaa dhacshoyay dhiibe dhagarqaabe iyo dhiblow in leeskaa dhacshoyay dhiibe war haddii cabdullw dhagarqaba in layska dheciyo ciidu diid diidane eh. ma sidii maskiyaa dabku gubaysaa war dagaal siduu kuu qabtaa loo qalleeyaniyo buumayagaa uunsi noo shiri jiray waa la gubahayaa war adugu goormaad garaawda ayaad se u garaawdaa aryaadaha war ma haysiina shabaab gobolka hiiraan berigi lagula dagaalamayo waxaa ka dhacay eh. gabar umulahoo muggaas dhashay aqalkay ku jirta dab ku qabteen umushi cunugay dhasha iyo aqalkina sidaasay ku wada gubteen hadda islaanta umulisada heedaa cagaheer uga fakata qabe abesiyo eh. halaclama dhuunkada oo dhabta laguma qaate iska guba war waxaa la yidhi rag iyo dumar shacabkeenna iyo ciidanka israacay rabbigoodna intay kaashadeen riiq ku diriraysa rasaastiiyo hubkoodana gurtaa riixay cadowgiiye rugti laysku galay oo horeba tira ku ruux weyday iyo tira yaroo roortay oo baqar culaynaysa labadaasi raatay noqdeen rabashku nooshiiye qawaariij rafaadkay badeen waa sidaan rabin war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabkan jaafada noqdoo jilicsan oo liita jabhadan la ciirsaday harkii ee jufadu laysay wadaadadii jallaadka u rogaa jeexay kaartada eh haddii aan jamaacadu fadwan lama jikaareen war bisla war mahayside maraay goof waa la xoreeyey hankoolkii galmudugna waa ka gebiyey warlabtirkaagaan war hayne carays ururkaashoo furinta shoogaa wuxuu yidhi qawaaniijtii baar firatay baga ma kuu leynay wax dhanbaad isbuunbuunisee ba'ay ma kaa yeedhay u adigaan war hayne odagii maxamed saalaha wuxuu yidhi dhiigdaadintaad iyo dhibkaad waaye nagu haysay dhuufasyada wixii kaaga dhacay soo dhag xuma maha waan walla weynay kalamaanta furinta jirtaa way badan tahaye taash iyo maxay dhaheen taaj wali eray holliin waa shabaabkii in badan badan beentahay jire urbow raggu waxay yidhahdeen ma yar kama sokayo furunta waa kusii dhowahaye hogaankii markuu duulaya jiidda hore aaday hubka iyo raggii markii heegan laga yeelay hareeraha dagaal lagaga furay hoohe khawaariijta halgaad buu la tiigsaday runtii loo hamuun qabee nimankii isfaahuulin jiray maanta hiil ma hilibkooda waa taa la horonadii jaane wiilashii hanjabi jiray haddeer haadku kala boog naw waa bashiiro ma raiisul wasaara doonaysa warwaaqlo war ma hayside raiisul wasaare xamse cabdi aarniyogow joogaa war kalemaanay war ma haysaane dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah eh. ayaa waxay ku goodoonsan yihiin jasiirad ku taalla dalka giriigga muddaana la sheegayay in dhallinyaradaasi meesha ku dhiban yihiin adduunyaduna ay indhaha ka qarsatay soomaalina tahriib waa looga maaro waayey marka dadkeenna naftooda kharribaya eh. sow dhibaato weyn maahan war dalka nabad iyo kurooban hobba waayeen eh. may suubiaan badaaskashibaayaan aryaama naftooday la dirirayaan ma iska dhaxshaan cadowga ay nabadda ka waayeen ah, maskaxda laga abaarubay wareer galmudug waxay dhaheen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta war waxaad ka tagtay maantoo kalena madaxaana furan waan wallaweynay somalilan garanmaysaane dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii dhibaaxa loogu magac daray haye magohja caddaad ku noqon rabtiin warbowralascanad waxay yidhaahdeen dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo habeen difaacayna dadkii khawaarijta adigu maxaad ula aadin horta dagaalada sokeeye eh. war ma in liyaabasa ma dheegi jirnaysan eh. qalalaasa dagaalba eh. loo qiildayaya qiimihii nolosha la khasaarinaya walba qalad lagu saxayaa warmaday wadna waxaad ka tagtay eh. eh. argagixisooy eh. addunkoo idil in lagaa nacay waad ogtahayoo odaygii iyo ciidan adag adagba ku soo aado durba aydii aad ku noolayd watan olashaye isa soo dhiib intan ajashiyo unun lagu jarin meelad aadiyo irid ma lahee haysadkaynine argagixiso fariimahaas iyo xubintii kalamaan ee ka horeysay ayaa barnaamijkeeni ogaal ugu dambeeyey guud barnaamijka waa naga inta anigoo bootaan adinla socodsiinaya qorshayaa farsameynaya nabadgelyo